لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين النصب يا أن كي الكرسي زاد للنصب وكل ما تليه كسره وجب ومثله مما حواه حذفتا تأنيث أو مددته لا تثبتا وإن تكن تربع ذا ثان سكن فقلبها ووا bishibhi halmulxiqi waalsliyi maa lahaa walilsliyi qalbun yuctamaa waalif alja'iza arbacan azil kadaka yalmanquusi khaamisan cuzil wاlxadfu filya raabican axaqu min qalbin waxatmun qalbu haaliثin yacin wawlida qalba nfitaaxan wafaacil wafucilun caynahu maftax waficil waqiila fi lmarmiyi marmawiyu wakhtiira fi isticmaalihim marmiyu مرموي واختير في استعمالهم مرمي والنحو حي فتح ثانيه يجب وردده واوا إن يكن عنه قلب وعالم تثنية تحذف للنصب ومثل, يا ومثل ذا في جمع تصحيح وجب وثالث من نحو طيب حذف وشذ طائي مقولا بالالف وفعلي في فعيلة التزم وفعالي min almiaalayni bimaal uuliya watamamuu maa kaana kaطawiila wahakada maa kaana kaljaliila wahamzu dimadin yunaalu fi nasab ma kaana fi taniyatin lahu ntasab annasabu hada maxaluh yaaan zaaduu waxay siyaadiyeen yaaan ya ya-da oo kayal kursiyi ya-diisa la mida linasabi nasab dartii ayay u siyaadiyeen wa kullu maa shay dhammaantii taliyi ya-da ay ku xigto mihimaaga kasruhu kasrintii wajabaa uu waajibay halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka raxmatullaahi calayhi nisba shay shay loo nisbaynayo mansuubun ilayhiga wax loo nisbaynayaa qabiila ha noqoto shakhsi gaar ahaaneed ha noqdo buqac iyo arda ha noqdo wuxuu doonaa ha noqdo ismiga marka la nisbaynayo saddex takhyiir ayaa u imaana saddex takhyiir saddex isbedel ayaa ku dhici saddexdaa tagyiir mid waa lafdi midna macnawi midna xukmi mid lafdi weeyaanoo saddex qeyb ayuu waxaan u ha mid lafdi weeyaanoo saddex qeyb ayuu u qaybsan ya shidanoo aakhirka lagu siyaadiyo ya-daasoo icraabka uu fuulo ya-da horteedoo la kasay saddexdaba musanifka wuxuu ku sheegay yaaan kayal kursiyi zaadun linasb wakullu maa talihi kasruhu wajh ya shidanoo kelimada aakhirkeeda la dhigo icraabka kelimadoo yada la saaro iyo yada da waxaa ka horeeya oo la kasriyo saddexdaa taqyiir lafdi weeyaanoo waa taqyiir lafdi ah hal taqyiirna macnawi weeyo ciduu magaca u ahaan jiray cidaan ahayn ayuu magac u noqonay ismigani waagii hore ciduu magaca u ahaa cidaan ahayn ayuu magac u yahay makkatu wa ashrafu lbuqac magaca u leeyahay makiyun haddii aad tiro dee magaaladii ma ahayn nin baad u nisbaynhaysa oo ninbuu magac u noqonayaa waayahay taqyiir saddexaad xukmi weeye taqyiirka xukmigaana waa kee ismiga mansuubka ah in uu noqdo sifa mushabbahoo kale sida sifa mushabbaha in loola dhaqmo faacil mustatir iyo faacil daahir ee labadaba wuu rafcin karaya tashbiihan bilmafcuulu bihi ayuu nasbinayaa nacti buu noqonayaa baabu nacti waa annagii aan soo marray wanacatu bimushtaqin wanacatu wancadbi mushtainka sacbin wadarib washibhihi kada wadi walmuntasib kii nisbomaya ka yada ay ku jirta weeye sifa mushabbahoo kaluu noqoni waayahay saddexdaa taqyiir ayaa ku dhici ismigaa saddexdaa taqyiir ay ku dhici yashidan waa in loo dambaysiiyaa khalaas ya-da waxa ka horreeyana la kasriyaa icraabkana ya-da waa inuu fuulaha ciduu magaca u ahaan jiray cid aan ahayn ayuu u noqoni isla markaana sifa mushabbaha sideeda ayaa loola dhaqmi intaas u jeedaa annasabu abtirsiga iyo nasabka weeye lafdiga macnihii annasabu annisabu annusabu saddexdaba waa la yidhaahdaa annisabu haddii la yidhahdo jamcu nisbatin weeyaane ficlatin fical waa annagii soo marray nasab iyo nusab haddii la yidhaahdaana jamac fiican ma noqonayo oo qiyaas ah zaaduu way ziyaadiyeen ya'an ya'yay ziyaadiyeen ya'da oo kayal kursiyi ya'diisii la mida ah. wuxuu kula mid yahay ya'da shidan ee aakhirka kelimadana taallo icraabkana uu fuulayo wa kullu maa shay linasabi nasab dartiisa ay u ziyaadiyeen wa kullu maa shay dhammaantii talii ay ku xigto himmaaga talii ya'da ay ku xigto silatun jarad faacilka wuxuu noqonayaa yada maada uma noqonayo silada wuu yahay hi damiirka ku jira mafcuulu bihiga maada u noqoni wa kullu maa shay dhammaantii talii ay ku xigto yada himaaga kasruhu kaa kasrihii wajaba wuu waajibay wamilahu mima xawaaxdif wataa ta'niiin ow maddatahu laa tuhbitan wain takun tarbacu daataanin sakan faqalbuhaa wawan waxadfuhaa xasan wa milahu waxdif xadaf milahu mila yaai kursiyi kursiyi yadiisa oo kale xadaf mimaa ismina ka xadaf xawaa ismigu koobay hu yada wa taaa taniiin walaa tubitan ha sugin taaa taniiin taniidka tadiisii ha sugin ow maddatahu ama madadii ha sugin wa in takun madada haddii ay tahay tarbacu mid afrayn daa aanin aani mid u saaxiibee aaniga oo sakana reeba faqalbuhaa waawan wow in loo gediyaa jaa'izun weeye waxaduhaa xadafkeedaase xasanun wanaagsan halkan wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi ismiga la nisbaynayo lix arrimood aakhirka haddii uu ku sugan yahay in la xadfaa waajib ee lixda arrimood lix arrimood qablal aakhirka haddii uu ku sugan yahayna in la xadfaa waajiba yacnii lix jeer ayaa aakhirka la xadfi yaa u darteeda loo xadfi lix jeerna qabla aakhirka la xadfiyoyaa nisbada darteeda ayaa loo xadfi labadaa lixaad ayuu doonayaa dabada inuu ka maro wuxuu soo hormariyay lixdii aakhirka loo xadfayey lixda aakhirka haddii ay ku sugan tahay la xadfayo waa ya shidanoo saddex xaraf lagala hormaray haddii ay ku sugan tahay ya u oo kale taau ta'niif alif maqsuuroo dhan noocay doontaaba ha noqoto saddex qeyb u qaybsan doontaaye yaaulmanquus ee calaamatu taniya calaamatuljama lixdaasuu rabaa inuu tiriyo lixdaa aakhirka haddii ay ku sugan yihiin waa la xadfi lixdaas saddex ka miduu halka ku sheegay awalan yaa u kursiyin wax la ismiga aakhirkii haddii uu ku sugan yahay la nisbaynaya yadaa in la xadfaa waajiba ah. yaa kursiyin waxa la yaa shidanoo kelimada aakhirkeeda taallo saddex xarafna ay ka horrayso ya shidan kelimada aakhirkeeda taallo saddex xarafna ay ka horrayso saddex xaraf haddayan ka horrayninee laba xaraf ay ka horreeyaan ama hal xaraf uu ka horreeya musanifkaa keeni doona hal xaraf hadduu ka horreeya wuu keeni doona laba xaraf hadday ka horreeyaanna wuu keeni doona sida la yeelayo ee saddex xaraf waa inay ka horrayso sida kursiyiin oo kale waxaan farqi lahayn ya'daa shidanee saddexda xaraf ay ka horrayso waa laba ya oo isku shiidanoo tan hore ay reebantahay tan dambena ay xarakaysan tahay labadaa ya zaa'id ha wada ahaadeen oo kelimada zaa'id bay ku wada yihiin sida kursiyiin oo kale ama mid baa zaa'ida midna asli weeye si kastoy tahayba in la xadfo miiaal muxamed binu idriis raxmatullaahi calayhi awowgiisii labaad meelahaas iyo saddexaad ayaa shaafic la dhihi jiray shaaficaasaa loo nisbeeyaa maxamed binu idriisa ah, shaafic loo nisbaynayo awowgiisiia ah, shaaficiyuun buu noqonay shaaficiyun yaashidana u dambayso nin madhabkii inaad u nisbayso haddii aad doonto ka waran isagaaba nisbaysnaayoo awowgii u nisbaysnaa shaaficiyun ahaa hee nin aad doonta madhabkiisa inaad u nisbayso ismiga waxaa u dambeeyaa yashida laba ya oo isku shidan soo maaha labadaba zaa'id weeye oo nisba darteedaba loo siyaadiyey waagii hore hee xadaf yadii cusubkeen shaaficiyun dhahee kan madhabka shaaficiya ah loo nisbaynaya yadii horena waad xadiftay labada ya haddii ay mid zaa'id tahay midna ay asli tahayna waa la mid sida marmiyun ramaa yarmi oo ya ku jiran ismigiisa mafcuul marmuuyun buu noqonay calaa wasni mafcuul marmuuyun baabulibdaal musanifka wuxuu ku keeni doonaa wow iyo ya haddii ay isdabadhacaan kan horena uu reeban yahay wowda laazimiya baa loo bedeli labadaya waa laisku idqaami damadii ka horhaysana kasraa loo bedeli marmiyunu sidaa ku noqday marmiyun labadaya ay isku shidan mid asli weeyaanoo ramaa yadeedii weeye midna waawu mafcuul ayuu kasoo gadoomay oo zaa'id weeye hee marmiyun inaad nisbayso haddii aad doonto marmiyun baad leedahay yadii hore xadaf yaa shidankeen marmiyun ninkaani nin marmi loo nisbaynayo wey waayahay yadaa waa la xadfi aakhirka haddii ay ku sugan tahay waa kow waxaa kaloo laxadfi aliuta'niif aliuta'niif maqsuura ah mamduuda musanifkaa soo wada aliuta'niif maqsuuro ah ismiga haddii ay aakhirkii ku sugan tahay waa la xadfi ee maqsuuro laazim raabica weeye ama ka badan aliuta'niif aalia ma dhici karto waxaa la mid ah alilxaaq soo wado iyo waxyaabahaas aliuta'niif aalia noqon karta ma jirto alifu tanii markay ugu sukayso raabicay noqoni iyo ka badan alifu taniidka maqsuurada ahee khaamisada iyo ka badan noqotay mudlaqan waa la xadfi raabica haddii ay noqoto ismiga ay ku jirtaa dhexda hadduu ka xarakaysanyaho dheda uusan ka reebarayn xarafka labaad hadduusan ka reebarayn sida jamaza oo kale isna waa la waajibnimo jamaziyuun baad leedahay amaa raabica haddii ay tahay alifu taniidka ismiga ay ku jirtaana xarafka labaad uu reeban yahay sida xubla oo kale labaa ku bannaan xubla alifta wow u bedel yaa nisbadana ka dambaysiiya xublawiyun iyo maya aliftiiba iska xadafay xubliyun ee labadaa ayaa kugu bannaan ee alifu ta'niid ismiga ay u dambaysaa waxaa ku yimid xarafka saddexaad ee aakhirka haddii uu ku sugan yahay la xafayo ta'wi ta'u ta'niid mutlaqan marbata u taaniis isbiga haddii ay u dambayso waa laxasbi war kale lama jiro makata nisbe baa lagu yidhi makiyunaad ku nisbayna makatiyun dhihi mayse faatimata nisbe faatimiyunaad ku nisbayna faatimiyiin ma maqalohe qora ee wakaa taada waa la xadfayaa laasimnimo saddexdaa arrimoodoo halka ku sheegay wamilahu waxdif xadafniyahowni milahu mila yaai lkursiyi kursiyi yadiisa waxaa lamid ee ah xadaf mimaa ismina ka xadaf xawaa koobay hu ya-da koobay wa ta'a ta'niiin mafcuul laa tubitan ay leedahay wy laa tubitan ha sugin ta'a ta'niiin ta'niidka ta'diisii ha sugin mutlaqan ow maddatahu ta'niidka maddadii alifu ta'niid maqsuuru u jeedaa maddada mamduudo maaha mamduudo uu keeni doonaaye ow maddatahu ta'niidka maddadiisii maqsuurada ahaydna ha sugin wa takun maddada haddii ay tahay tardacu mid afrayni aa anin aani ismi u saaxiiba aaniga oo sakana reeban xubla oo kale haddii ay afrayni faqalbuhaa alifta gedinteeda waawan waaw loo gediyaa khabarkii baa xadfan jaa'izun wey wa xadfuhaa xadafkeedaase xasanun wanaagsan in la xadfo xubliyun la yidhaahdaa fiican waaw in loo bedelay xublawiyun la yidhaahdaana way fiica way wlalifaljashibhi almulxiqi wlsliyi maallaha walilsliyi qalbun yuctama wlalifaljaiza arbacan azil kadaka yalmanquusi khamisan cuzil wlxadfu filya raabican axaqu min qalbin waxadfun qalbu aaliin yaciin lishibhiha alifu taniif maqsuura ah shibhigeeda ayuu u sugnaaday shibhigii almulxiqi kelima kelima kala heleyshiinay iyo wlsliyi kii asliga ahaa waxaa u sugan maa wixii lahaa alifu taaniif u sugnaa walilsliyi asli ayuu u sugnaaday qalbun qalbiga oo yuctabaa la dooranayo wlaalifaljaaiza waazilzuuliyo xadaf alalifa alif aljaa'izati laabay arbacan afar yalmanquusi manquuska yadiisii khaamisan xal ay tahay cusila iyaduna waa la fogeeyey kadaa xalay ka hore la mid tahay wlxadfu xadaf ilyaaiyo la xadfo raabican xal yahay axaqu asagaa xaqnimo badan min qalbi waxatmun waajib weeye qalbu aaliin aali gadintii aalika oo yacinu yactaridu soo darinay halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi alifu tacniif maqsuura khaamiso iyo wax ka badan haddii ay noqoto in la xadfaa waajiba ah. waaya raabica haddii ay noqoto ismiga aanigiis uu xarakaysan yahayna sidoo kale xadafkaa waajiba ah. aaniga haddii uu reeba yahay musanifka in la qalbiya waa bannaantay xadafkaasi fiican halkaa haddii uu ku soo dhaafay alifutanii ayaa wuxuu ku leeyahy alifutanii waxaa la mid a alifulilxaaq iyo alif asli ah alifulilxaaq oo kelimadani kelimo kalea aliftan lagu gaarsiinayaaye ee kelimada aliftani asalna kama ayaan soo gadoomin taniina uma waana maqsuura alifulilxaaq maqsuuro ah alifutaniikay la mid tahay waayahay oo haddii ay khaamise iyo wax ka badan noqotaa xadafkaa waajiba raabica haddii ay noqotee waxa ay ku jirta aaniga uu ka reeban yahayna qalbi iyo xadaf labadaba bannaan garanay waxaa yimid aliful asli haddii ay tahayna waa la mid oo alif asal ka soo gadoontay islamarkaana khaamise iyo wax ka badana in la xadfaa waajiba mustafa oo kale mustafiyunaad ku nisbayni alifta inaad waajiba raabica haddii ay tahay ismiga ay ku jirtaana dhaxda uu ka reeban yahay qalbi iyo xadaf waa bannaan yahay weliba alifu ta'niidka markaa xadafkaa fiicnaaye aliftan asliga ahee ismiga ay ku jirtaa dhaxda uu ka reeban yahay raabicana qalbigaa fiican tii hore cagsigeeda wey tii hore xadafkaa ku fiicna alifuaalif alifta asalka ka soo gadoontantiisa xadaf baa ku waxaan u jeedaa qalbi baa ku fiican oo wawloogetiyo garan halkaas aliftii horay daba socotaayoo tira ahaan waxaan haynaa lixdii aakhirka loo xadfayey saddexdii hore oo labadan alifuu ku daray oo alifulilxaaq iyo aliftii asal ka soo gadoontay dee eh, alifutaaniidkii maqsuurada unbay la mid yihiin alifunbay iska wada yihiin ee goonni loo tirin maayo xarafka afraad ee aakhirka haddii uu ku sugan yahay xadafka uu waajibayaa waa ya shidan oo aakhirka waxaan u jeedaa yaaulmanquus ismiga manquuska ah yadiisa qaadii oo kale weliba waa haddii ay khaamise iyo ka badan tahay mustaclii markaad nisbayni mustacliyun yada haddii ay raabica tahay yalmanquus ismiga ay ku jirta xarafka afraad ayay u tahay qalbi wow loo qalbiyaa bannaan ya in laga dhigana waa fiican tahay oo qaadiyoo kale qaadawiyun inaad ku nisbaysaa bannaan inaad wowda iska xadaftay qaadiyun aad tidhaahdaana way ku bannaan tahay macnaha waa xarafkiis afraad ee aakhirka haddii uu ku sugan yahay la xadfayo yaulmanquus wey waa yahay intaa markuu kuu sheegay musanifka yuu qaaciide kulliya ku siiyey sideedaba alif ama ya aali dhacay raabiciya wax ka badan aan ka hadlaynin alif aali dhacday ama ya aali dhacday wow in loo qalbiya waajiba marka la nisbaynaya lama xadfi karo yada aalika dhici waa yaaulmanquus alifta aali dhicina waa aliftii asal ka soo gadoontay alifulilxaaq iyo alifutanii midna aali ma dhici karayaan ee waa alifta aali dhici waayo alifulilxaaq iyo alifutanii kelimada zaa'id bay ku yihiin mar haddii ay zaa'id ku yihiin alif marka uu zaa'id noqonayo saddex asal inuu la joogaa laazima saddex asal waa inuu afar ku yahay iyo ka badan fa alifun akara min aslayni saaxaba zaa'idun bihayri mayn inuu keeni doona musanif alif saddex xaraf asale la joogo zaa'id ma noqonayo asli weeye marka alifka aali dhici karaa waa alif asal ka soo gadoome yada aali dhici kartaana yaaulmanquus weeyaanoo iyaduna asal ah labadaasi aali marka ay dhacaanoo laba xaraf kelia lagala hormaro waawin loo qalbiyaa waajibe fataa nisbe baa lagu yidhi fatawiyun aad ku nisbayn fatiyun inaad tidhaahdeen alifti intaad xadafto labada xarafoo soo haray yaada daba dhigtaa ma waxaa lamida ah ismiga hadduu laba xaraf iyo yaaulmanquus yahay yaada wow inaad u bedeshaa waajiba sida ayuu ka hadlaya lishibhiha alifu tanii shibhigii ayuu u sugnaaday shibhigii almulxiqi xada way hoos dhigan ismi faacil wey almulxiqi kelimada kelimo kale haleeshiinaya iyo wlsliyi aliftii asalka ahaydee shibhiga ahayd ayuu u sugnaaday maa wixii lahaa alifu tacniis u sugnaayo raabica haddii ay ka badan tahay in la xadfo raabic aaniga wuu reeban yahay haddii ay tahayna qalbi iyo waxaa ku bannaan xadaf laakiin waxay kaga bedelan tahay welil asliyi aliftii asliga ahayd ayuu u sugnaaday qalbun qalbiga oo yuctabaa la dooranayo wlalialijaa'iza arbaan wazuuli oo xadaf alalifa aarba haddii uu ka gudubo in adaa waajibalaaim yalmanquusi manquuska yadiisa khaamisan xaalay tahay mid shanaad cusila asna waa la xadfo waa la fogeeyey kadaaka ali khaamis dhacay xaal uu la mid yahay waalxadfu xadaf filyaai ya la xadfo raabican yada raabic xaal uu yahay axaqu xadafka ayaa xaqnimo badan min qalbin qalbina ayuu ka xaqnimo badan yahay oo qaadiyoo kale qaadiyuna fiicano qaadawiyuna wow loo bedelu ka fiican yahay wa xatmun waajib weeye qalbu aali gedinti ya ha noqdo ama alif asal ka soo gadoomay midkuu doonaaba ha noqdee aali in la qalbiyaa waajiba sida ayuu ujeeda wa xatmun waajib weeye qalbu aaliin wawlid alqalba infitaaxan wafacil wafucilun caynahu maftax waficil wa wlid la xidhiiri daakani alqalba ee gedinta ah infitaaxan fadxoomid la xidhiiri wafacilun iyo wafucilun iyo waficilun iftax caynahumaa ee wafacilun iyo wafucilun iftax fadxi caynahumaa cayntooda fadxi waficilun ficilla cayntiisa fadxi halkani laba arrimood ayuu kuu sheegayaa arrinka ismiga ee laamtiisa marka la qalbi wa xatmun qalbu aalii aali in la qalbiyaa waajiba ah. aalikaas la qalbinayo alif hadduu ahaa dee fatxa ka horraysa dhib male fataa oo kale fatawiyun fatxadii baa daayay aalika la qalbinayay ya hadduu ahaa ya-deedee kasra ka horraysa soo mar hadday kasra ka horraysay isla markaa ya-diioo aali eraa aad qalbinayso laazim waxa ah yada xarafka ka horeeya inaad fadxiso laazim weeye xataa ee eh, waxba aali inay noqotaa laazim ma aha raabic iyo waxay doontaa ha noqoto marba haddii whaddii eh, ya la qalbinayo oo aan la xadfaynine la qalbinayo xarafka ka horreeya la fadxiyaa waajiba ah. qaadi oo kale waxaa lagu yidha nisbee yada inaa xadaftaa fiican haddaa xadafto alla sahliyo haddaadan xadfin ood waaw bedesho daadkii wowga ka horreeyey ee kasrisnaa fatxi qaadawiyun inaad ku nisbaysaa waajiba yacni xarafka la qalbiye fatxa waa inay ka horraysaan oo hadduu fatisnaana alla sahala hadduusan fatxisnaynna adigu waa inaad fatxisa taa waa masalo masalo labaad ismi ulaai ah ismigani muctalba ma aha laamtiisa waaba iska saxiix ismi ulaaiyo cayntiisa kasrisan tahay yaa dabacday inaad nisbayso waxaa laazima caynta inaad fadxiso cayntii baa kasrisan ismigana waa ulaai facil iyo fucil iyo ficil midku doonaa marba caynta hadii ay kasrisan tahay ulaaina wuu yahay inaad caynta kasrisaa waajiba sida du'il nisbe baa lagu yidhaha du'il du'aaliyun inaad ku nisbaysaa waajiba ibil nisbe ibaliyun inaad ku nisbaysaa waajiba sababkana waxa weeye caynta kasraha haddii loo daayo laamta yada ka horaysa waa la kasrin waa anagii soo sheegnay he ismigio ulaai ahaa saddex xaraf buu ahaaye laba xaraf baa kasroomi kasraa ismigii ka haalib noqoni marka waa cuslaanaya si uusan u cuslaanin caynta in la fadxiyaa waajiba waa ismiga hadduu ulaai yahay ulaai uu ka badan yahay dhib male kasraha waa la daynayaa sida maqrib nisbe baa lagu yidhi maqrib raadi kasrisina kasra aad u maqribiyun aad leedahay oo kasrihii waad u dahay mashriq ayaa la mida mashriqiyun ayaad ku dhisbay ee fadxin maysid warkaa wawlila xiriiri wawlida qalbin fitaaxan iyo wawlida qalban fitaaxan owli laba mafcuul ayuu qaadanayaa mafcuululawalkii daada weeye daada laba macnaa kugu bannaan bimacnaa saaxib asmaau sita ee kii ku tirsanaa inaad ka dhigto oo daada mudaaf alqalbina mudaaf ilayhi aad ka dhigto infitaaxna mafcuulu aani iyo daa ismul ishaaro inta aad ka dhigto alqalbada inaad bedel ka dhigto ama bayaan infitaaxanna mafcuulu aani wa owli la xiriiri daakan alqalba ee gedintaa ama wa owli la xiriiri wa facilun wa fucilun labadaas wasan iftax fadxi caynahumaa cayntooda fadxi wa ficil ficilna cayntiisa fadxi wa qiila fi lmarmiyi marmawiyun wakhtiira fi isticmaalihim marmiyu wa qiila waxaa leeyihi fi lmarmiyi fii nisbati lmarmiyi marmi nisbadii waxaa loo yidhi marmawiyun wakhtiira waxaa la waxaan soo sheegnay yashidan saddex xaraf iyo ka badan lagala hormaray ismiga haddii ay u dambayso marka la nisbaynaya yadaa waa la xadfi lix arrimoodoo la xadfiyay ka mid tahay waayahay waxaan farqi lahayn baan nidhe labada yaee isku shidan shidanee aakhirka yaallee saddex xaraf lagala hormaray labadaba zaa'id ha noqdeen sida shaaficiyinoo kale ama mid zaa'id ha ahaato midna asli sida marmiyun oo kale marmiyun marmiyun baad ku nisbayni alla ilaahay bacdi waxaa jira carabta ka mid ah oo labada ya mid hadday asli tahay midna zaa'id ay tahay tii zaa'idkaay xadfayaan tan asligana waw ayay u bedelayaan marmiyun soo marmiyun labada yae isku reeban midii zaa'idka ahaydee waawu mafcuul xadaf intii asliga ahaydna wow u bedel maarmaawiyun sidaa ayay ku nisbaynayaan laakiin sida mukhtaarka ah hore yada mulaqan in la xadfo marmiyunna lagu nisbeeyo intaasuu ujeeda waqiila waxaa la yidhi marmawiyun fi lmarmiyi fii nisbati lmarmiyi marmi nisbadiisa marmawiyun lagu yidhi wahtira waxaa la doortay marmiyun ayaa la doortay fi isticmaalihim isticmaalkooda ayaala loo wanaxwu xayin fadxu aaniihi yajib wardudhu waawan in yakun canhu qurib wanaxwu xayin xayin iyo waxa lamidka ah fadxu aaniihi aanigii fadxintiisa yajibu waajib wardud celihu aaniga waawan u celi in yakun waa haddii uu yahay quliba mid la soo gediyey canhu wow laga soo gediyey halkanna wuxuu ka hadlayaa ya-da aakhirka taallo marka la xadfayo waxaa shardi ah saddex xaraf waa in lagala hormaraa saddex xaraf haddii aan lagala hormarinee ka yar lagala hormaro ka war ka yarkaa wuxuu noqon karayaa laba xaraf in lagala hormaro ama hal xaraf lagala hormaro laba xaraf haddii lagala hormarohal eh, xaraf laba xaraf haddii lagala hormaro wuu keeni doonaa hal xaraf haddii lagala hormaro hal xaraf haddii lagala hormaro labadan yae isku shidan mid aani bay noqoni midna aali bay noqoni tan aalika ah wa xatmun qalbu aaliin iyo cinaad ku soo martay yacni laba yaa isku shidan hal xaraf baana ka horreeya xayun wey xayun iyo tayun iyo wixii la ah. labada yee isku shidan midda dambe xarakaysan wa qalbun xatmu aaliin yacin ayaad soo martay wa xatmun qalbu aaliin yacin aali in wow loo bedelaa waajib ah heewow inaad u baddashaa waajiba ah. waa tan dambe saddexaad ee garo ee reerka u dambaysa aalidka tan dhaxda taalla ka waran tan dhaxda taallu ka hadlay musanifka asalkeedii u celi hadday asalkeeda ya ahaydna yanimada udaa fatxina hadday wow ahaydna wowgu bedel xayun asalkeeda yabuu ahaan jiri tan aaniga ee dhaxda taalla wey tan dambe wowgu bedel xatmun qalbu aaliinti weye tan dhaxda taallana yanimada udaa fatxina xayawiyun ku nisbee xayawiyun hadduu asalka wow ahaan jirayna wow u bedi ayin wey oo min awaytu ka yimi ku nisbee intaasu ka hadlaya wanaxwu xayin xayin iyo wixii la mida fadxu aaniihi aanigiisa fadxintiisa yajibu waajibaya wardud celihu aaniga waawun wow u celi waa goormaa in yakun waa haddii uu yahay aaniga quliba mid laga soo gediyey canhu wowda laga soo gediyey wcalama taniyati xdif linasab wamilu da fi jamci tasxiixin wajab waxdif xadaf calama taniyati taniyada calaamadeeda xadaf linasabi nasab dartii u xadaf wa milu daa xadafkaa mid lamidee ayaa wajaba waajibay fii jamci tasxiixin u lix arimood oo aakhirka la xadfayuu waday tiradooda afar ayuu soo sheegay tau tanii alifu tanii maqsuura ya shidanoo kursiyi yadeeda la mida ah, waa nagii soo maray iyo yaaulmanquus afartaasna soo sheegay hanaad iyo eh, lixaad ayuu halka ku sheegayaa iyo calaamatuljamac ismiga haddii ay ku sugan yihiin waa la zaydaani ayaa dabacday inaad nin unisbaruuxunne wax u nisbayso ninaad zaydaani u bixisay ismigan taniyada ee musamaa bihiga wuxuu ka ahaa asmaadii mulxaqada sida mutanaha loo iclaabayo soomaahan saxiix soomaahan waayahay beed baa lagu jamcin jiray mulxaqu muxuu ahaa ya wa alxaqu muana hamsatan kila kiltaa wamaa sumiyadii waa saxiix soo maaha zaydaani oo nin magicii ah ayaa dabacda inaad wax u nisbayso zaydani alifta iyo nuunta xadaf mufradkiina nisbee zaydiyun u nisbee calaamatu taniyada aakhirka ku sugan nisba darteed u xadaf waxaa lamid ah calaamatljamca jamcu muakaru saalim iyo jamcu mu'anatu saalim ku doonahan zayduuna iyo hindatun ayaa dabacda inaad nisbayso mufradkii u celiyo nisbee calaamadan gadaal kaga daba dheganna oo waxaad tidhaahdaa zaydiyun hindiyun u sida ayuu u jeedaa warka wa calama taniyati waxdif xada oo zaydaani marka aan nisbeeyo zayduna aan nisbeeyo oo zaydiyun aan ku nisbeeyo dee mufrad markaan waxuu nisbaynayso kuma dhehgelmayo dal lagama leh sideeda waxaa jira nisbada iltibaaska dal lagama leh xataa jamcu tagsiir wuu soo wadaa mufradka loo celin doona waxdif xadaf calaama taniyati taniyada calaamadeeda xadaf linasabi nisba darteedu xadaf wa milu daa xadafkaa mid lamida ayaa wajaba waajibay fii jamci tasiixin tasiix jamci ayuu u waajibay jamcu mudakaru saalim iyo jamcu mu'anasu saalim buu u jeedaaye وثالث من نحو طيب حذف وشد طائي مقولا بالالف وثالث حرف سدحات ومن نحو طيب طيب وحلمد حقي كاها حذف washada waxaa shaaday daa'iyun maquulan xaal uu yahay loogu hadlayo bilalifi alif loogu hadlayo halkanna wuxuu ka bilaabayaa lix arrimoodoo qablalaakhirka haddii ay ku sugan yihiin in la xadfa ay waajib tahay lix arrimoodoo aakhirka haddii ay ku sugan tahay la xadfayuu soo sheegay lix arrimoodoo qablalaakhirka haddii ay ku sugan yihiin waajibnimo la xadfaya ayuu rabaa inuu bilaabo lixdaa arrimood shan buu tirin doonaa halla wuu ka tegaya halka uu ka tegaya waxa weeyaan wow qablalaakhirka taallo ismiga cayntiisuna ay saxiix tahay oo muctal ayan ahayn wowda in la xadfaa waajibaha ay ta u dambayso ismiga shanuuatin waay shanua waa qabiilo reer yamana nisbe baa lagu yidhaharaiine shara'iyunaad ku nisbayn shanuuatin ta'daa horta in la xadfay waa annagii soo marnay aakhirka ku sugan wowda qablolaakhirka ku suganna waad xadfi marka aad xadafti muxuu noqonayaa shara'iyun ayaad ku nisbayn halkaasuu ka tegaya shanta kaluna waa shanta kale wuxuu u ee ya oo qabla alaakhir taallo ya shidan ayaa waxay taallaa qabla alaakhir yadaa shidan bishardi waa inay kasrisanto ay fadxisnayn yadaa shidan ee qabla alaakhir taalle kasrisan waa labaya isku reeban labada ya ee isku reeban midda xarakaysan ee qablalaakhir ka taallo ayaad xadfi tan reeban ayaad baaqiyeeni miaal ayib nisbe baa luu yahay ee ayib ya shidan oo kasrisan ayaa qablalakhirka taalla yadan shidanna waa laba iyo oo tan hore ay reeban tahay tan dambena ay kasrisan tahay midda dambe kasrisan ee qablaalaakhirka taalla xadaf tan reebanna baaqiyeen oo waxaad tidhahdaa ayibiyun ayib nisbe haddii lagu yihahdo ayibiyun saxiix ayiun nisbe haddii lagu yidhahdo ka waran dayiyun inaad ku nisbayso oo yadii kasrisaneeda qablalaakhirka taa lixadaf tii reebaneed baaqiyeel yanimadeedana u daa inaan la qalbinin baa la yaqaana alla ilaha carab waxaa laga maqlay tayi'un markay nisbaynayeen yadii ay reebeen ay alif u bedeleen oo tay'iyun meeshii ay dhihi lahaayeen taa'iyun ay ku nisbeeyeen yadii bay alif u bedeleen bedelkaasaa marka naadinimo iyo shaadnimo keenay laakiin sida kale waa qaaciidadii oo aaliun xaraf saddexaad aalika oo min naxwi ayibin ayib iyo waxa lamidkaya xaggii ka ahaaday xudifa waa la xadfi washada waxaa shaadee aa'iyun ayaa shaada yadiyo alif loo bedeli wey maquulan xaal uu yahay mid loogu hadlaya bilalif loogu hadlaya ibnu maalik qabiiladiisa weeye daa'iga eereer daa'iga wafacaliyun fii faciilati iltuzim wafucaliyun fii fucaylatin xutim wafacaliyun wasankaa ultuima waxaa loo laaimiyey fii faciilatin fii nisbati faciila wa fucaliyunna xutima waxaa loo waajibiyey fii fucaylatin qablalaakhirka shan arrimoodoo loo xadfaya haddii ay ku sugan yihiinuu tirinayaa ya shidanoo kasrisanoo qablalaakhirka taalla waa la xadfi waa kow labuu halka ku daray ismi calaa wasni faciilatin ku yimid ta wato ta waa inuu wataa shardi kalena waa loo waa inuusan mudaacaf ahayn isla markaana muctalulcayn ahayn caynta waa inuusan ka jiranayn mudaacafna uusan ahayn faciilatin oon mudaacaf ahayn muctalulcayn ma ahayn marka la nisbaynayo faciilatintada in la xadfay horeyaan usoo sheegnay yada qablalaakirkana waad xadfi marka waxaad ku nisbayne facaliyun ku nisbe xaniifata nisbe imaamu abi xaniifa wax u nisbe xanafiyunaad ku nisbayne xaniifiyun dhihi mayse madiinata nisbee madaniyun aad ku nisbayn suwarka madiina kusoo degee madaniyatun aad leedahay ee dhihi maysid madiiniyu yada waad xadfi waa yahay saddexaad qablaad loo xadfayaa wasanka fucaylatina faciilatintiio fada loo godoo kale fucaylatun asna qablaal aakhirkaa loo xadfi oo yada qablaakhirka taalla la xadfi bishari waa inuusan mudaacaf ahayn asna sida juhaynata nisbe baa lagu yidhi juhaynata juhaniyunaad ku nisbayni yadii qablalaakhirkeed xadfi taadana horeyan sheegnay inaad xadfi saddex arrimood oo qablalaakhirka haddii ay ku sugan yihiin la xadfayaa haddeer haysa faciilatin iyo fucaylatin iyo yadii shideeda qablalaakhirka teele wfacaliyun ultuzima waxaa loo laazimiyey fii faciilatin fii nisbati faciila wa fucaliyunna xutima waxaa loo waajibiyey fii fucaylatin fii nisbati fucayla loo waalxaquu mucallala min cariya min almiaalayni bimata luuliya wa alxaquu waxay haleeshiiyeen mucallalaamin laamtiisa mid la iclaaliyey mucallalaamka oo cariya qawnaaday min almiaalayni xaal uu ka mid yahay bimaa shay bay haleeshiiyeen ee ataa'u ta uuliya lala xidhiiriyey waxaan haynay saddex arrimood oo qablalaakhirka haddii ay ku sugan tahay la xadfayo saddex baan hayne labuu ku darayaa shan buu ka dhigaya shantaasi waxa weeye labadii miaal ee hadda noo dembeeye faciilatin iyo fucaylatin qabla alaakhirka ya-da ku suganaa laxafi baan niri bishardi waa inay cayntu ee laamtooda fiyowdahay ta'na waa inay wataan waayahay cayntu inay ka fiyow yihiinna shardi bay ahay oo weliba faciilatin caynteeda waa inay fiyowdahay shardi bay ahay faciilatin iyo fucaylatin oo ta'da laga gooyey oo faciil iyo fucayl keli ah haddii la nisbaynayo laamtana ay fiyowdahay qablalaakhirka lama xadfiyo oo faciiliyunaad ku nisbayni caqiil oo kale nisbee lagu yidhi caqiiliyunaad ku nisbayni xadafkan qablalaakhirka la xadfayo waxaa sahlihayaa ta'da la xadfayo ismigaa ta nisbada darteeda ta loo xadfaya qablalaakhirkana way raaciya waa xadfi amaa haddayan ta qablalaakhirka in la xadfaa ma bannaano waa sidaa haddaba haddeer hadda wuxuu ku sheegayaa ismigiioo faciili ku yimid ama fucayl oon ta wadanin ama fucaylun ku yimid ayaa qablalaakhirkii la xadfa laakiin bishardi waa inuu laamta ka jiran yahay faciiloo laamta ka jiran ama fucayl oo laamta ka jiran taba yuusan wadanine qablalaakhirkii waa loo xadfay ayaguna labay noqonayaan saddexdii hore ku dar shan wow qablalaakhirka taalla ku dar shan u atin uu ka tegay musanifka shana'iyun lagu nisbaynayo lixdaana qablalaakhirka haddii ay ku sugan tahay waa la xaji muctalka qablalaakhirka taalla waa sida cadiyin caliyin oo kale caliyin nisbe baa lagu yidhi hee marka aad nisbayso yabaa shidan oo aakhirka taalla yadan shidan oo laba xaraf lagala hormaray ya laba xaraf lagala hormaroo shidana aakhirka taalla ya'dani midda reeban qabla alaakhirkay taalla tan dambena ismigaa ku jiranaa oo muctal ku ahaa waayahay ya'dan qabla alaakhirka taallo waa la xadfi oo faciil yadeedii ah laamtu ismiga ku jiranaana wa xatmun qalbu aaliin bu noqonayaayo aali bay noqona waa waa loo bedel wuxuu noqonayaa marka calawiyunaad ku nisbayn aliyin ali yadaa reeban xadaf yada dambe ismiga uu ku jiranaana waa u bedel calawiyun adkulismayn cadiyin cadawiyun waxaa la mid ah qusay ya-da reeban xadaf ya waa u bedel qusawiyun ayaa loo nismayna labadaa miaalu sheegaya wa alxaquu waxay haleeshiyeen mucallalaamin laamtiisa mid la iclaaliyey mucallalaamka oo cariya qawnaaday ta uusa wadayn buu u min albiaalayni labadan biaal xaal uu ka mid yahay ficil iyo fuceyl xaal uu yahay bimaa shay bay haleyshiiyeen attaau ta uuliya lala xidhiiriya ficilatin iyo fucaylatin ay haleyshiiyeenoo qabla laakhirkii ayay xadfeen wa tammamuu maa kaana ka tawiila wahaakada maa kaana kaljaliila wa tammamuu waxay dhammaystireen maa wixii kaana ahaadee ka tawiila wahaakada maa kaana kaljaliila shuruuii waxaa hari ah marka qablalaakhirka la xadfaya mudaacaf waa inuusan ahayn yaa hari ahayd muctalulcaynna waa inuusan ahayn labadaa midun haddii uu noqdo yadii lama xadfayo jaliilatin dee waa mudaacaf cayntii alaamtiga isku nooca jaliiliyunaad ku nisbayni ee ma xadfaysa waayo labada laaba inta isku xigaan in laisku idqaabo u baahan ayaa la diidan yahay waxaa la mid aha uu yahay awiilatin cayntu ka jiran yahay soo maaha ma xadfaysin awiiliyunaad ku nisbayn intaas ujeedaan wa tamamuu waxay dhammaystireenoo qablalaakhirkii ayan xadfin maa wixii kaana ahaade ka awiilati awiilo iyo wixii lamid ah yani caynta ka jiran wahaakada ka ayuu la mid yahay maa wixii kaana ahaade kaljaliilati oo mudaacafena waa lamide eh. wahamzu dimadin yunaalu fi nasab maa kaana fii taniyatin lahu ntasab yunaalu waa la gaari fi nasabi nasabka dhexdii maa wixii kaana ahaaday intasaba mid nisbe sheegtay fi taniya lahu hamsaha u nisbe sheegtay fi taniya yacni wuxuu leeyahay alifu ta'niid maqsuura ah, aakhirka haddii ay ku sugan tahay dee lixdii arrimood ee aakhirka loo xadfayay ka mid ahaydoo waa la xadfiyey soo sidaa ma ahayn alifu ta'niid mamduuda haddii ay ku sugan tahay ka warran alifu ta'niid mamduuda haddii ay ku sugan tahay kayfiyatu taniyati lmaqsuuri wlmamduudi wa jamcihimaa tasxiixan halkaa u muuqo oo wuxuu leeyahay alifu taniid keliba ma ahe alif mamduudaah ismiga haddii ay ku sugan tahay alif mamduudaah hadday ismiga u dambayso taniyada sidee loo taniyen jiray ismiga alifta mamduudada ay u dambayso saddexaa loo qaybinaya alifta litaniiti inay u sugan tahay asal inay ka soo gadoontay sideeda tanii haddii ay ka soo gadoontay waaw in loo bedela waajib yani tanii hadday u sugnayd in loo bedela waajibahyd oo saxraa ah taniye saxraa waan ku taniyeynaysa maantana waaw u bedelo saxraawiyun ku nisbe waaya asal haddii ay ka gadoontay waaway ka soo gadoontay ama yabay ka soo gadoontay hamsanimadeeda u daa ama waaw u bedel jaaza wajaazaya oo kisaain kisaa'iyun dheh ama kisaawiyu sida marka aad taniyayniba kisaawaani ama kisaa'ani aad ugu taniyaynaysay waayahay asal haddii ay ahayd oo aliftan sideeda ay asal u tahayna sideeda in loo badbaadiyaa waajib ahayd oo quraa'in qura'aani la yidhaahdo maanta oo nisbeena quraa'iyun ku nisbe intaasu u jeedaa wamaa ka saxra'a biwaawin hunniya wanaxwi cilbaa'in kisaa'in waxayaa biwaawin oo hamsin wahayra maa dukir saxiix wamaa shadda calaa naqlin qusur waa kaan soo marray tiibuu ku xawaalaynaya wahamzu dii maddin mad mid u saaxiibe hamsihii yunaalu waa la gaari fi nasabi nasabka dhexdii waxaa lagu gaari maa wixii kaana ahaaday inta sabab mid u nisbo sheegtay lahu hamsaha u nisbo sheegtay fii taniyatin taniya dhexdeedana uu nisbo sheegtay